alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslma wbaaraka waأncama clى cabdihi warasuulihi muxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin wbacd allahuma ya mucalima aadama callimna wya mufahima sulaymaana fahimna wya muutiya luqmaana alxikmata aatina alxikmata wafasla alkhitaab rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahuu qowlii wajcal camalii khaalisan liwajhika alkariim yaa raxmaanu yaa raxiimu ya da aljalaali walikraam allahuma salli calaa muxamed assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh mar walba axadkii inoo suuro geliyey kulankan caawa inaynu isugu nimaadno ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu carabkayga iyo maskaxdayda soo mariyo sida xaqa ah ee sawaabka ah ee uu raalli ka yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cidda erayga odhanaysa iyo cidda lagu odhanayo labada labadaba ilaahay ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo fudaydiyo wakhtigan koobanaynu haysanno inoona barakeeyo <clears throat> miisaanka xasanaadka aakhiro inoogu cusleeyo baan ilaahay ka baryaynaa allahuma salli calaa muxamed kelmaddu sida cilaamku ku baxay waxay ku saabsan tahay jannada nicmada dhex taalla iyo dadka jannadaa gelaya tilmaamaha ay leeyihiin qofka mu'minka ahi yoolkiisu uu dunida markuu joogo u halgamayo waa inuu ilaahayna naar ka badbaadiyo jannana ilaahay uu siiyo waa waxa aynu iminka u soo galnay masaajidka salaadda maqrib u tukannay ilaahay inuu noogu dembi dhaafo oo janno nagu siiya aynu doonaynaa sidaa awgeed soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaa faraska loogu dhuftaa shaabuugga waa orodka ha badiyo ha sii dheereeyo qofkii mu'minka ah ee miyirka qaba ee qumanaa ee isagu dadaalayey intii itaalkiisa ah ilaahay jannadiisa siduu ku holi lahaa dadaalayay marka looga sii sheekeeyo looga warramo jannada iyo waxa dhex yaalla iimaankiisii iimaan baa ugu kordhaya dadaalkii dadaal buu ku kordhinayaa cibaadadii waa usii sii macaanaanaysaa ducadiina wuu labanlaabayaa sidaa awgeed haddii la yidhaahdo jannadaa siddeedda albaabah ha laga sheekeeyo dee idinkoo dhan waa garanaysaan inaanay ku filnayn wakhtigan kooban ee bayna cishaa'inka ah laakiin wuxuun baynu ka sheegaynaa aayadaha qur-aanka iyo xadiidka nebiga ka mid ah sala allahu calayhi wasalam ujeeddaduna waxa weeye wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin naftayda inaan xusuusiyo waa qodobka ugu muhiimsan en kelmadda inaynu jeedinnaba sababay anigaa cid walba uga baahi badan naftayda inaan xusuusiyo u sheego kadibna idinka idinla wadaago ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmaddatan hayna waafajiya sida xaqa ahe ilaa labaatan qodob baynu taaban doonaa oo qur'aan iyo xadiid isugu jira kanu jannada tilmaamayno taqriiban alle subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u diyaariyey dadka ahlu taacadiisa ah ee isaga adeeca mu'miniinta isaga rumaysan ee raacsan ee ka dambaysa jannaad buu allah u diyaariyey jannooyinkaasoo waaweyn cadiimat littisaac aad u balballaadhan aad u waaweyn ayaa ilaahay u diyaariyey subxaana wa tacaala kaiirat alkhayraat khayrkeeduna aad u badan yahay baa ilaahay u diyaariyey markuu sidaa jannadii u goglo u diyaariyey buu innagana wuxuu ilaahay ina farayaa inaynu fadhiga ka kacno u beretanno oo loo kala dheereeyo acmaasha saalixaadka ah sida qofku uu hoy uga dhigan lahaa aliimaanu waalcamalu asaalix fi suurati aali cimraan iyo fii suurati alxadiid alle wuxuu leeyahay subxaanah wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waxaad u beretantaanoo u kala dheeraysaan ilaa makfiratin dembi dhaaf rabbi xaggii u dheereeya ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray makfiradaas iyo dembi dhaafkaas ila alislaam islaamka iyo qaybihiisa kala duwan ku dhaqanka lagu dhaqmayo u kala dheereeya cikrima iyo cali bni abi aalib waxay ku fasireen ilaa adaa'i alfaraa'id waajibaadka iyo xilka idin saaran gudashadooda u kala dheereeya u baratama oo yaan laydinku yeelan farad iyo waajib ilaahay idin saaray daxaak wuxuu ku fasiray jihaadka u dheereeya abulcaaliyata ariyaaxi wuxuu ku fasiray hijrada u dheereeya ikhtilaafu tanawuc waa la yidhaahdaa fii cilmi tafsiir tafaasiirta caynkaasoo kale ah muhimadda waxaa looga jeedaa uun islaamka iyo sharaa'icda uu la yimid u dheereeya dembidhaaf baad ku helaysaan dembidhaafkaas rabbi xaggii buu ka ballaceed iyo balladhkeedu samaawaadkan iyo arladan oo la laysku fidiyey bay leegyihiin samaawaadka iyo arlada toddobada dhul iyo toddobada cir oo sidaa la laysugu fidiyey ayaa jannadaasu ballaceeda iyo dhirirkeeduba meelahaasu ku fadhiyaa fii suurati alxadiid saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduhaa ka cardi aلsamaa wاlard uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih suuraddaasi waxay qeexaysaa jannada intaa ballaceedu la egyahay ee sidaa u cajaa'ibka leh cidda loo diyaariyey ee alla ugu talagalay inay ku raaxaysato uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih waxaa loo diyaariyey kuwa ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala rusushiisana rumeeyey markaasaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa deeqdaa weyne uu bixiyey inay deeq sahlan aanay ahayn dalika fadl اllah yu'tiihi man yashaa wallaahu du lfadli اlcadiim waa deeqa aadu weyn cid ilaahay aan ahayn oo bixin kartaana ma jirto asal allah an yajcalana min ahliha nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiida saxiixada saxaabada waxay weydiiyeen akhbirnaa can iljanna jannada nooga waran rasuulka ilaahayo rasuulku wuxuu ku jawaabay sal allah aleh wasalam labinatu min dahabin walabinatun min fida waxay ka samaysan tahay labinatun min dahabin labino iyo dhagax iyo jaajuur dahaba iyo mid fida ah macdanta qaaligae cad ayay ka samaysan tahay dhulkeeda waxa ku goglanaya allaah waa miskul adfar waa miskiga nooca ugu udgoon ayaa ku goglanoo yaalla ilaahay ku udgiyey subxaanahu wa tacaala xasbaa'uhaa yaaquutun wa lu'lu quruuruxeed iyo ciiddeedu waa jawharta ta ugu qaalisan iyo luulka buu rasuulku leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh man dakhalahaa laa yamuut qofkii hoy alla uga dhigoo gala dib u dhiman maayo geeridii uu dunida ka soo geeriyooday geeri dambe ma jirto hadduu galo laa yamuutu wayancam wuu nicmaysanayaaye ma geeriyoonayo laa yab'as ma dhibaatoonayo laa yablaa shabaabu dhallinyaronimadiisu ma dhammaanayso isbeddeli mayso walaa yablaa hiyaabuh maryihiisu ma idlaanayaan waa nicmo insaanka ilaahay siiyey nicmooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay fii saxiixi اlbukhaari wa muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra wuxuu nebigu tilmaamay sal اllah alيه wasalam sideedda albaabee jannada albaabo waliba intuu isu jiro markaasuu nebigu wuxu yidhi sal اllah alيه wasalam ina maa bayna almisraacayni min masaariici aljanna jannada albaabadeeda labada fardadood intaa u dhaxaysaa masaafaday isu jiraan kamaa bayna makkata wa ximyar maka iyo ximyar intay isu jiraanoo kale wey ximyar waa beled fi lyaman bal yaman iyo maka kam kilomitr kumanaan kilomitr baa udhaxaysa halkii albaab labadiisa fardadood intaasay isu jiraan waxaa iman doonta maalin dadka gelayaa ay buuxin doonaan oo cidhidhiyoomi doonto asal allah min ahliha taasaa iman doonta nebigu leh salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fii saxiixi muslim xadiidka cuqba ibnu ghazawaan cuqbata ibnu ghazawaan ayaa wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay jannada ka warramay anna bayna misraacayni min masaariici اljannati masiiratu arbaciina sanatan labada fardadood ee jannada albaab waliba albaabadooda ka inta u dhaxaysa ee loo soconayo afartan sannadood way buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam afartan sannadood baa fardadan intaad ka dhaqaaqdo fardada kale afartan sannadood baa u kala soconaysa baaxadda inta ay la eg ayaa uu rasuulku sheegayaa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh jannada yaa gelaya laa yadkhulu ljannata ilaa muslim ilaahay jannadiisa nasiib uma leh oo ma gelayo qof aan muslim ahayn alxamdu lilaahi calaa nicmati alislaam ilaahay sidauu muslimiin nooga dhigay ilaa intaynu ka dhimanayna kala kulmayno islaamnimada ilaahay hanagu sugo allah fii suurati almaa'ida wuxuu yidhi innahu man yushrik billaah faqad xarama allaahu calayhi aljannata wama'waahu annaar wamaa lilaalimiina min ansaar cidda ilaahay shirki u samaysa wuxuu isagu gaaru lahaayoo cibaado ah cidda cid kale ku lamaanaysa ilaahay iyo owliyoy ilaahay iyo nabi maxamedow ilaahay iyo sheekh fulaanow ilaahay iyo waxanow cid kale ilaahay cidda ku lamaanaysa cibaadadu isaga keligii xaq iyo gar u leeyahay sidaana ku dhimata iyadoo waddada haysa faqad xarama allaahu calayhi aljanna ilaahay qofkaa janno waa ka qadiyey xaaraan bay ka tahay inuu janno galo wa ma'waahu naar hoygiisuna waa naar wamaa lidaalimiina min ansaar daalimiinta dadka gardarsanee gaalada ah ee ilaahay ku gefay naar waxaan ahayn abaalkoodu ma aha fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra xadiis aayadda micnaynaya nebigu wuxu yidhi sal alla alيh wasalam innahu laa yadkhulu اljannata ilaa nafsun muslima arintu arrinku waxa weeyaan jannada ma gelayo naf aan muslimad ahayn naf aan muslimad ahayn oo dunidan ilaahay isu dhiibin janno inay gasho ku taxtaxaashiso xaaraan bay ka tahay qodobka saddexaad waxa uu rasuulku inooga warramay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qaabdhismeedka jannadu ay u dhisan tahay xadiiska bukhaari muslim min xadiidi cabdulaahi ibnu qays rasulku wuxu uhi sal alla aleh wasalam jannooyinka isagoo tilmaamaya jannataani min fidatin aaniyatuhumaa wamaa fiiha sideedda janno laba ka midihi weelasheeda iyo iyaduba macdanta qaaliga ee cad ee fidada la yidhaahdo ayay ka samaysantah wa jannataani min dahabin laba janno oo sideedda ka midihana dahab bay ka samaysan tahay aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa weelka iyo waxa dhex yaalla oo dhan dahab bay ka samaysayen buu nebig ur sal lay slam dahabka maanta dee cidun jeebkiisu wax wacan ku jiraan mooy la goyn karin inaad aragta ee halkii garaam marna kontonka uu ka bato marna kontonka ku dhowdhow yahay dollar weeyaan qodobka afaraad wuxuu rasuulku inooga warramay calayh salaatu wasalaam albaabada jannadu inay sideed yihiin oo rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man shahida an laa ilaaha ila allah qofka qira carabka iyo qalbiga ka qira axad cibaado mutaysta oo alla aan ahayn inaanu jirin waxdahu laa shariika lah xaaladuu keligii yahay cid la wadaagta aanay jirin isla markaa qira wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh nebi muxamedna alle addoonkiisii rasuulkiisii inuu yahay wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluh ciise inuu yahay alle addoonkiisii iyo rasuulkiisii wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu waljannatu xaqun jannadu waa xaq waannaaru xaqun naartuna waa xaq ciddii mutaysataa gelaysa adkhalahu allaahu aljannata qofka taaqira ilaahay jannaduu gelinayaa min abwaabi اljannati اthamaaniyati ayahaa shaa sideedda albaabee jannada ka uu doono ayaa ilaahay dukhuulinayaa xadiid kale oo fii saxiixi اlbukhaari ku sugan min xadiidi sahl ibnu sacdin asaacidi ayaa rasuulku wuxuu ley sal اlه alيه wasalam fi اljannati ثamaaniyatu abwaabin jannada sideed albaab baa ku yaal sideed albaab bay leedahay fiha baabun yusama rayaan albaab baa ku jira la yidhaahdo albaabkii dherega iyo cokanaanshaha laa yadkhuluhu ila saa'imuun dadkii dunida soomi jiray cid aan ahayn geli maysa baa rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam xadiidka fii saxiixi muslimin cuqba can cuqba ibnu caamir ayaa wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi maa minkum min axadin ma jiro qof idinka mid ah yatawada'u dabeetana weysaysanaya fa yusbiqu lwuduu'a weysada dhammaystiraya si wacan u weysaysanaya uma yaquulu dabeeta odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabdullaahi warasuuluh ilaa hadduu caynkaa yidhaahdo futixat lahu abwaabu ljannati ahamaaniya siddeedda albaabee jannadaa loo ballaqayaa yadkhulu min ayiha shaa midii uu doonu ka gelayaa buu nebigu sal alla alih wasalam qofkii weysaysanayey ee weyseqabka badnaa ee haddii uu salaa tukanaya haddaanu tukanaynba weysadaa u ilaashan waana sida la doonaya rasuulkuna wuxuu yidhi sal alla alih wasalam weysada mu'min ahayn ma ilaaliyo weysada inaad ilaashato weyseqab aadan socon waa muhim waayo meel aad ku dhimanayso iyo saaad u dhimanayso iyo xil aad ma ogid adoo weyse qaba wadku ha kuu yimaado qodobka shanaad dadka ahlu jannaha ah ee jannada gelaya dadka fuqarada baa u badan dadka maalqabeenka ah iyo madaxda sarsare inta badan xadgudubka iyo kibirka ku badan laakiin dadka jannada u badan ee deegaankeeda aadka u degi doona dadka fuqarada ah ee masaakiinta ah ee dadka tabaalaysan baa u badan xadiidka cimraan ibn xusein fii saxiixi albukhaari wa muslim ayaa nabigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam habeenkii la guuraysiiyey ialactu fi ljanna jannadaan daawaday waa daalacdo jannada ayaa lay tusay fara'aytu akara ahliha alfuqaraaa waxaan arkay dadka u badan ee deegaanka jannada u ahi waa dadka saboolka ah, ah. waalactu fi naari naartaan daawado waa lay tusay fara'aytu akara ahliha annisaa waxaan arkay dadka ugu badan ee deegaanka u ah waa dumarka buu nebigu yuri sal alla alay wasalam micnaheedu maaha dumarku inay ahlnaar wada yihiin micnuhu waxaa weeye horta marka hore dumarka ragga way ka badan yihiin tiro ahaan mar walba way ka badan yihiin dumarka raggu waa marka labaadeh wax badan baa dumarka ku badan cayda afxumada xanta nacdasha habaarka waxaasaa afkooda ku badan abaalka dhaca raggooda maxaan ku idhaahdaa wax badan baa ku badan sababahaasa marka inta badan tirobadnaantooda keenaysa iyo gefka ka dhacaya fii sunani tirmidi waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nebigu sal ala alay sl inuu yidhi ay u kala horaynayaan xagga deegaanka ile dad badan oo aqniya aho jannada gelayana way jiraan laakiin aqniyada ha galeen jannadae waxa kaga badan fuqarada markaasaa nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wakhtiga ay jannada kaga horaynayaan yadkhulu lfuqaraau ljannata fuqarada iyo dadka saboolka ee masaakiinta ahi jannaday gelayaan qabla alaghniyaa'i dadka haniga ah ka hor bikhamsimi'ati caamin shan boqoloo sannadood jannada kaga horaynayaan marka maalku laftiisu waxa weeyaan xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa cadaab maaliyadan arkayso xalaasheedana xisaab daba socota xaaraanteedana cadaab baa daba socda oo qofkii waa lagu cadaabayaa maaragtay haddii uu maalkii si wacan u tacaamuli waayo qodobka lixaad cidda ugu horaysa ee jannada gelaysa waa ayo ummadihii ilaahay dunidan uu keenay iyo rusushii hogaaminayee u soo diray cidda ugu horraysa ee jannada gelaysa waa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari muslim baa caddeeyey min xadiid abi hurayra waxaan maqlay buyuri rasuulka oo leh naxnu alaakhiruuna annagu waxaanu nahay ummadaha ummadda u dambaysa ee dunida timaadda assaabiquuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamana jannada gelitaankeeda u horaysa ayaanu nahay jannadu darajaad bay leedahay darajaad kala sarsareeyay leedahay bacduhaa fowqa bacdin darajaad kala sarsareeyay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala markii uu fii suurati taaha aayadda shan iyo toddobaatan ilaa lix iyo toddobaatan mujrimiinta markuu ka soo sheekeeyey dadka dembiyada weyn galay ee ilaahay aakhiro la kulmi doona xisaabta iyo ciqaabkay mutaysan doonaan markuu ka soo sheekeeyey buu alleh wuxuu yidhi waman yaatihi mu'minan qofka alle u yimaada xaaladdaa uu ilaah u imanayo isagoo mu'min ah qad camila saalixaat acmaal wan wanaagsanna sameeyey fa ulaa'ika lahum darajaat alculaa waxay leeyihiin darajooyin sarsaray leeyihiin jannada meelo sare ay degayaan asal allah an yajcalana min ahliha meelo sarsare ay degayaan maxaa yeelay dadku jannada waa kala derajo sarsareeyaan waalaakhiratu dadku waa kala satroon yahay aakhiro ilaahay agtii sida dunida loo kala camal iyo cibaado wacan yahay ayaa aakhirana ilaahay agtii loo kala satroonaanaya walikullin darajaatun mimaa camiluu aayaddaas aqiixaysa walikullin darajaatun mimaa camiluu mid waliba dee dadka ahlu jannaha ka mid ahaa darajaad buu leeyahay laakiin maxaa samaysay baa lagugu siinaya fadhi iyo fuud iyo cibaad laysku waabay soomaalidu tidhi marka dee waxaa lagugu siinaya wixii adigu aad samaysay acmaalaha markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay darajaadkaa sarsare jannaatu cadnin nagaadiga iyo barwaaqada jannadeeday geli doonaan tajri min taxtiha alanhaar guryaheeda iyo dhirteeda hoostooda webiyaha sidaa u burqanaya khaalidiina fiiha way ku waarayaan jannada gudaheeda wadaalika jazaau man tasakaa arrintaa ilaahay uu sameeyey deeqda uu bixiyey jannada iyo barwaaqada waa abaalgudka qofka adduunyada isdahiray adduunyada qofka isnadiifiyey oo xumaanoo dhan iska nadiifiyey abaalkiisu waa caynkaa ayuu nebigu yidhi rasuulkuna xadiidu wuxuu ku leeyay saxiixa inna ahla alcilliyiin darajooyinka sarsare dadka degan ee jannada layataraa'awna man fawqahum kama tarawna alkawkaba fi lufuq waxay dadku isugu tilmaami doonaan oo isu tustusi doonaan cidda ay ka sarreeyaan sida dayaxaa ama eh, sida xidigga samada ku yaalloo kale dadka dhulka jooga xidiga ee kaasaa kayf badan kaasaa ka sareeya ayaa jannada dadka xagga hoose jooga kuwa ka sareeya ay isugu tilmaami doonaan qaaluu tilka manaasilu alambiyaa rasuulka ilaahay oo dadka halkaa degay dee waa iyo rusul mooyaane cid kaliba halkaa mayadaa degi karta qaala laa inahum rijaalu aamanuu biاllaah wasadaquu lmursaliin maya ambiye iyo rasuul keliya maaha waa rag ilaahay rumeeyey oo iimaanku dhabka yahay wasadaquu lmursaliin rusushii ilaahay soo dirayna rumeeyey dadkaa weeyaan wuxuu nabigu sheegay sal alla alay wasalam inta darajo ay tahay jannadu markaasuu nabig wuxu aljannatu miatu daraja jannadu waa boqol jaranjaro kala sarraysa boqol darajo maa bayna kuli darajatayni kamaa bayna asamaa walard labadii darajaba intay isu jiraan waa cirka iyo dhulku intay isu jiraan shan boqoloo sannadood weeye labadii darajaba shan boqoloo sanaa loo kala soconaya waalfirdowsu aclaaha daraja jannadaa firdowsa la yidhaahdo ayaa ugu darajo sarraysa fa idaa sa'altum allaha fas'aluuhu alfirdows haddaad ilaahay janno weydiisanaysaan firdowso weydiista jannooyinka iyadaa u sarraysa iyadaa u dhexdhexaysa webiyadaa jannadii aad aragtaan ee barwaaqada la sheegayo xaggeeday ka soo burqanayaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asal allah min ahli lfirdowsi laclaa qodobka sideedaad sababaha lagu helo rifcu darajaat ama rafcu darajaat darajooyinka ilaahay inuu ku siiyo meel sare inaad ka degtid waxaa kamid ah karatu salaa salaada badn salaada sunnayaashaad badsato faralka markaad halka dhigto sunnayaal badanoo aad tukataa waxay keenaysaa inaad hesho darajo sare inaad gaadho xadiidkii thawbaan baa caddaynaya mowlaa rasuuliillaah qultu yaa rasuula waxaan idhi buu yidhi thawbaan ilaahayow akhbirnii bicamalin acmaluhu yudkhilunii allaahu bihi aljanna waxaad iga warantahay oo ii sheegtaa camal aan sameeyo oo ilaahay jannada sababtii igu geliyo qaala calayka bikahrati sujuudi lilaah ilaahay sujuuddii u badi ogow inaad sujuudda badiso oo ilaahay salaado badan u tukato sujuudda waxaa loo sheegaya waa tacbiiru ljuzi wa iraadat lkulli wey meeshii ugu qiimaha badnayd baa la cabirayaa salaada laakiin salaadaa loo wada jeedaa fa inaka laa tasjudu lilaahi sajda adigu ilaahay uma sujuudid sujuud ilaa rafacaka allaahu biha daraja ilaahay darajuu korkuugu qaadaya bal u fiirsa sujuudda bani aadamka qofka muslimkae tukanaya wejigiisoo meeshii ugu sharafta badnayd ah buu dhulka dhigaya dabadiina korbuu u taagaya ilaahay cid ahayn saa loo yeeli karaa ma jirto ilaahay marka wuxuu kugu abaalguday in darajadaada uu korkuugu qaado subxaana wa tacaala maadaamaad meeshii kuugu sharaf badnayd dhulka isagaa u dhigtay dabadana kor u taagtay saddeed xubnoodna ka sujuudsan tahay subxaana rabbiya alaclaa aada leedahay ilaahay jannada inuu abaalkaaga kor u qaadu samaynaya waa meeshuu nebigu yidhi sal alla alay ku dadaala ducada markaad sujuudsan tihiin ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay ducada inuu idinka aqbalo inaad ku dadaashado markaad ducada saddex jeer tiraahdo subxaana rabbiya alaclaa markaad tidhaahdo marka afaraad ducooyinka jaamica ku ducayso yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik allahuma inii asaluka ladata nadri ila wajhika alkariim washawqi ila liqaa'ik min gayri daraa'in mudira wala fitnatin mudila allahuma ini asaluka janat alfirdows rabi اkfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kama rabayaanii sagiira allahuma اkfir lilmu'miniina wاlmu'minaat wاlmuslimiina wاlmuslimaat alaxyaa minhum walamwaat rabbana aatina fi dunya xasana fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnar allahuma nasaluka alcafw walcaafiya fi dunya wاlaakhira ducada jawaamicda ah inaad ku ducaysatid markaad sujuudsan tahay aadan ilaawin waxyaabaha muhimkaabay ah ka mid tahay waxaa canka biha khaiia darajana waa lagu siinayaa dembina waa lagaa ridayaa qodobka sagaalaad asbaabaha keena in ilaahay darajada kor kuugu qaado jannada waxaa ka weysada si wacan aad u weysaysato weysada aadan iska xumayn oad ku dadaashid iyo salaadaha oo ad jamaca ku tukatid rasuulku xadiidka muslim uu soo saaray min xadiidi cabdullahi bni mascuud maa min rajulin bal hadda eeg ma jiro nin yatataharu weysaysanaya fa yuxsinu طuhuura weysaqaadkana hagaajinaya uma yacmidu ilaa masjidin min hadihi اlmasaajid dabeetana u qasdaya inuu u kataba allaahu lahu bikulli khawatin yakhtuuhaa xasana tallaabo kastoo uu qaado ilaahay xasano u qorayaa wa yarfacuhu biha daraja darajana ilaahay kor buu ugu qaadayaa wa yaxudu canhu biha sayi'a xumaan iyo gaf ka dhacdayna ilaahay waa kaga daadinaya qodobka tobnaad asbaabaha jannada darajaadkeeda sare inaad ku heshid waxaa ka mida qiraa'atu karatu qiraa'ati اlqur'aan inaad qur-aanka u akhrisid kitaabka ilaahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak mubaarak kitaabkaa barakaysan laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun kitaabka qiimaha badan qofku inuu akhriyo oo aad isku daydo raggii salafka ahaa waxay odhan jireen qaarkood gurigaa aan deganahay dhowrka sano deganaa intaasoo kun oo jeer baan qur ku dhameeyey akhrintiisa bal adiga isweydii guribaa degan tahay shan sanaad guri degan tahay toban sanaad degan tahay kam maratan khatamta alqur'aana fiih imisa goor ayaad kitaabka ilaahay gudihiisa ku dhammaysay akhrintiisa isweydii bal imise goor baad qur ku dhammaysay salaatuleylka aad tukatid kam mara bal noloshaada intaad nooshahay tolo marma ku dhammaysay iyadoon taraawiixi ahayn ee tarawix wax la qabtaaye ee aan keligaa aata intee ku dhammaysay qur-aanka bil walba intee jeer baad akhrisaa ma laba jeer baad bishii dhammaysaa ma mar baad nin iyo waayihii sidaa awgeed baa rasuulku sal alla alay waslam xadiidka abu daawuud bisanadin saxiix min xadiidi cabdillahi bni camr laa yuqaalu lisaaxibi alqur'aan qofkii qur-aanka yaqaanay waxaa loo odhan doonaa maalinta qiyaame marka jannada ilaahay ku casuumayo u gelinayo albaabka markuu soo taago iqra' akhri qur'aanka wartaqi kor oo fuul jaranjaradaa jannada waratil kala dhigdhig qur'aanka qur-aanka kala dhigdhig markaad akhrinayso oo qur-anka marka la kala dhigdhigaa wanaagsanoo qur aan la didin hadan ka hadi shicr buu ohan jiray ibnu mascuud didin sida gabayga loo didiyoo kale kala dhigdhig kamaa kunta turattilu fi dunya sidaad adduunyada quraanka u kala dhigdhigi jirta fa ina mansilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa jannada halkaad deegaan ku leedahay ee aad ka degayso waa halka ay kaaga joogsato aayadda u dambaysa aad akhriso ninba marka dee intuu yaqaanay qur ayuu akhrin doonaa inuu yaqaanay ayuu qur akhrin doonaa waa kitaabka keliya adduunka yaalla ee halkii xarafee la akhriyaa toban xasanaad uu yahay hal xaraf oo keliya alif laa miim baa tiri soddon xasanaad baa kuu adduunyada kitaab la mida ma jiro oo yaalla waa kitaabka qiimaha badan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday qodobka koob iyo tobnaad mu'miniinta ah jannoo inay ku raaxaystaan oo ku nicmaystaan oo ay ku ilaawaan wixii dunida ay tabayeen oo dhan wuxuu yidhi rasuulku waxaa la keeni doonaa adduunyada qofkii muuminka ahaa ee laakiin tabaalaysnaayoo dhibaata ay la deris ahayd maalan bukaan buu ahaa maalan busaarad iyo gaajaa haysi maalan howlo dhibbaa iska haystay laakiin muuminka miyirka qabe ilaahay cibaadadiisa haystuu ahaa markaas alla wuxuu odhanayaa addoonkayga bar jannada mar intaad sidaa u mukhuurisaan geliyo ka soo saara nasaa loo geliyaa laga soo saaraya kaasaa la odhan addoonkaygiiow hal ra'ayta bu'san qad weligaa wax dhibaata ama aragta adduunyada intaad joogta xanuun gaajo baqdin naxdin walwal busaarad dayn lagugu yeeshay wax dhibaataa laa yaa rabbi wallaahi weligay ma arkin wax alla wixii uu dunida tabanayayba wuxuuba ku ilaaway halkii mar inta saa loo geliya laga soo saaray ayuu ku ilaaway ilaahay markuu tilmaamayey fii suurati zukruf wuxuu yidhi yaa cibaadii laa khawfun calaykum alyowma waa dhambaalka loo jeedinaya ahlujannaha iyo weysiiska addoommahaygiiow baqdini iyo cabsiyo korkiinna maanta ma aha walaa antum taxsanuuna mana tihidin kuwa murugoonaya kuwa laga sheekaynaya waa ayo aladiina aamanuu biaayaatina waa kuwa aayaadka yaga rumeeyey wa kaanuu muslimiin wa kaanuu muslimiina ahaa kuwa ilaahay u hoggaansan ilaahay kuwa bay ahaayeen markaasaa waxaa lagu odhan doonaa udkhuluu ljannata ordoo jannada gala antum wa aswaajukum idinka iyo xaasaskiinnu jannada gala laba tafsiir baa ku jira aayadda in la yidhaahdo antum wa aswaajukum idinka iyo xaasaskiinna jannada gala tafsiirka labaadna waxa weeye antum waaswaajukum antum wa nudaraaukum kuwa idinla midka ah kuwaad isku cibaadada iyo alla kacabsiga iyo aacada iyo khayrka wada ahaydeen muminiintii aad ahaydeen gala jannada ayaa la ama idinka iyo xaasaskiinnii jannada wadagala tuxbaruuna xaalaad tihiin tunacamuun kuwa loo nicmeeyey oo loo barwaaqeeyey oo la wanaajiyay idinkoo ah ordoo ku raaxaysto gala markaas ilaahay wuxuu ka warramay sida loogu adeegayo yuaafu calayhim waxaa lagula wareegaya oo lala dhex socdaa ee lagula wareegayaa bisixaafin xeedhooyin barwaaqa ku jirto xeedhiyuu maxay ka samaysan min dahabin oo dahab ah xeedhiya dahab ka samaysan ayaa sidaa loola wareegayaa wa akwaabin iyo dahab ka samaysan wa fiiha jannada gudaheeda waxay ku leeyihiin maa tashtahiihi alanfusu naftu waxay rabto oo dhan way ku aftaqaanaa jannadu haddaad istidhaahdo wartolow tufaax baa kugu wacnaan lahaa maanta rucub dhan oo tufaaxo ordaysaa kuu imanaysa haddaad shaah jeceshahay killi shaahoo ordayaa kuu imanaya haddaad caana doonayso caanaa kuu imanaya haddaad hilib doonayso adigu way ku aftaqaanaa calooshaada waxaad ku qabato waa imanayaan hortaada imanaya qalbigaaga waxaad ku qabato wataladu l acyunu indhuhu waxay ku raaxaystaan oo ay macaansanaan baa meeshan yaalla gebagabadii waxaa la leeyahay wa antum fiiha khaaliduun ku bishaaraysta halkaa waa ku waaraysaane asal allah an yajcalana min ahliha kuwa halkaa waa ku waaraysaane ku bishaaraysta kama baxaysaan waad ku noolaanaysaane ku bishaaraysta alla leeyahy subxaana wa tacaala qodobka labayo tobnaad beeraha iyo guryaha iyo jannadaa meesha yaalla webiyaal baa saa u dhex socda fii suurati albaqara wabashiri aladiina aamanuu u bushaaree dadkii ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala ee mu'miniinta ahaa wa camiluu saalixaat acmaal wan wanaagsanna dunidan intay joogeen sameeyey cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ku fasiray akhlasu alacmaal dadkii acmaashay ilaahay u samaynayeen u saafi yeelay cabdullahi bin mascuudna wuxuu ku fasiray alcilmu wاlniyatu wاlsabru wاlikhlaas waa kuwii camalkooda caynkaa ku saleeyey anna lahum jannaatin tajri inay leeyihiin jannooyin iyo beero ay soconayso min taxtiha alanhaaru guryaha iyo dhirta hoostooda webiyaal baa sidaa u butaacaya oo socda kulamaa rusiquu mar kasta kulamaa mar walboo rusiquu ay mataa ucimuu mar kastoo la lagu arsaaqo minhaa ay min tilka aljanna jannadaa marka wax laga siiyaba min amaratin midho iyo himaar marka laga siiyo risqan shay risiq ah oo ay cunaan marka la siiyo qaaluu waxay odhanayaan haada aladii rusiqnaa haadaa kan alladii ay milu aladii rusiqnaa waa kii markii dhoweydna lagu arsaaqay oo la siiyey oo kale wixii baa isugu ekaanaya min qablu hadda ka hor ayaana la siiyey kan wa utuu bihi mutashaabiha ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala waxaa la siinayaayoo loo keenayaa loola imanayaa kuwa isshabahaya wax isu yara eg eg ayaa la siinayaa walahum fiiha aswaajun jannada gudaheeda xaasas bay ku leeyihiin xurulcin la siiyo iyo kuwoodii dunida hadday camal saalixa la yimaadaan oo jannada isugu tagaan bay leeyihiin aswaajtaasoo mutaharatun la nadiifiyey ma xaydayso oo dhiig ka iman maayo oo ma xakoonayso oo ma duufsanayso oo ma kaajayso oo ma saxaroonayso adna la mid baa waa nadiif marka wahum fiiha khaaliduun ilahay wuxuu yidhi way ku wa tacaala jannadaa nicmada taalla ayay ku waarayaan buu ilahay wa tacaala mar kale fii suurati yuunus ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat kuwa alla rumeeyey acmaasha wan wanaagsan sameeyey yahdiihim rabbuhum rabbigood wuxuu ku hanuuninayaa biiimaanihim bisababi iimaanihim iimaankay la yimaadeen sababtii baa ilaahay ku hanuuninaya tajrii min taxtihim alanhaaru fii jannaati naciim barwaaqadaasay ku jiraan qodobka saddex tobnaad waxaa ilaahay ka warramay jannada webiyadeedu afar baa laynooga sheegay kuwo caano ah kuwa khamriyoon lagu sakhraamayn kuwa malaba kuwa biyo ah mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun jannada tilmaanteeda loo yaboohay dadka ilaahay ka baqayaa tilmaanteedu waxa weeye jannadaas iyo waxaa dhex yaalla fiiha anhaarun waxaa dhex meeshan socda min maa'in hayri aasinin biyo aan isbedelen oo aan saxar lahayn oo nadiifa basaa u soconaya wa anhaaru min labanin lam yataghayar webiyo caana ahoo aan mar qura doorsoomayno isbedeleen waa dhanaan iyo waa maykaruur iyo waa caynkan iyo waxaan lagama yaqaano canaha meesha iska yaala wa anhaaru min khamrin webiyo khamri ah ladatin ay ladiidatin macaan lishaaribiina kuwa cabaya khamrada adduunku waa qarmuun haddii la cabaana madax xanuun iyo wareer bay leedahay qofku waana mantagaa waana isku kaajaa waana isku xaaraa waana waashaa laakiin tan aakhiro madax xanuun ma leh wareer ma leh ur ma leh khadhaadh ma leh waa macaan wa min casalin musafaa webiyo malaba oo la xanje bixiyey xanje iyo waxba aan layn saafi ah ayaa la siinaya halkaa lagu cunaya malabku wayna ku qaali soo maa soddon doolar iyo doolar baa la iska siiya mid bilaasha durduuranaysa webi ah bilaash ah laa dolaar walaa shilinlan walaa kada barwaaqo abaad helaysa walahum fiiha min kulli amaraat jannada dhexdeeda waxay leeyihiin midho oo dhan noocay ku tahay baa la siinayaa wa makfiratun min rabbihim iyo dembi dhaaf rabbigood xaggii ka ahaaday markaasaa ilaahay isbarbardhig samaynayaa si dareenkaaga wax looga tuso kaman huwa khaalidun fi nnaar qofka caynka aan u abaalmariyey ee daarta caynkaasa aan dejiyey waa su'aalay ma la midbaa mid naarta lagu waariyey mid naar galay oo naar la geliyo ku waaray ma la midbaa wasuuquu la waraabiyey maa'an xamiiman biyo kulul oo heerkii u dembeeya kulka maray laga waraabiyey faqataca ay googooyeen amcaa'ahum mindhiciradooda baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa biyaha laga waraabiye oo mindhiciradooda googo'een ma la qodobka afariyo tobnaad ilaahay wuxuu ka warramay subxaanahu wa tacaala rasuulkuna axaadiid fara badan kaga waramay jannadu inay dabaqyo iyo daaro waaweyn iyo qusuur iyo masaakiin la dego ay tahay fii suurati zumar laakiin aladiina taqow laakiin dadkii alle ka cabsaday ittaqow rabbahum rabbigood ka cabsaday lahum gurafun waxay leeyihiin dabaqyo iyo qusuur bay jannada ku leeyihiin min fawqiha qurafun waxa ka sarreeyaa dabaqyo kale weeye mabniyatun kuwaasoo la dhisay oo la adkeeyey tajri min taxtiha alanhaaru hoostooda waxaa soconayo qulqulaya webiyo wacd allaah wacadahum allaahu wacd allaah ilaahay baa u ballan qaaday ballanqaad subxaanah wa tacaala laa yukhlifu allaahu almiicaad ballanka ilaahay uu qaadana ma baajinayo subxaanahu wa tacaala jannadaa uu sheegay iyo daartaa uu sheegay unbaa loogu tegay aakhiro ciddii nasiib u hesha wax intaa weydaaranayaa ma ay jiraan aayad kale waxay ahayd wa fi lgurufaati aaminuun dabaqyo iyo qusuur iyo qolol waaweyn oo janno ah bay ku sugan yihiin ku maaragtay barwaaqaysan yihiin ilaahay ku nabadgeliyey fii suurati alfurqaan ulaa'ika yujzawna algurfata bimaa sabaruu wayulaqawna fiiha taxiyatan wasalaama ilaahay kuwaa waxaa lagu abaalmariyey buu yidhi qurafkaas daaraha iyo dabaqyadaa jannada ku yaalla sababtii ay soo sabreen daraaddeed salaam baana meesha u taalla malaa'igtii baa salaamaysa u imanaysa waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqba daar ilaahay baa salaamaya salaamun qowlan min rabbi raxiim malaa'igtii baa salaamaysa iyagiiba isa salaamaya ilahay ka warramaya subxaana wa tacaala wa daraba allaahu maala liladiina aamanuu ilaahay wuxuu tusaale u yeelay dadka mu'miniinta axad allah rumeeyey subxaana wa tacaala imra'ata fircawn xaaskii fircoon bal tusaale ayaa laydinku yeelay ku cibro iyo caqli qaata ilaahay leehi id qaalat rabbi bni lii cindaka bayta ilaahay markay ka codsato ay tidhi rabbiyow agtaada jannada daar iiga dhis baytan fi ljanna baytan fi ljanna adduunyada ninkii ugu kharibnaana wuu qabay iyadana ilaahay jannu geliyey isna meeshaasuu maray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay qaabka qolalka jannadu ay yihiin waa farsamo iyo handase aan caalamka weli soo marin dibna usoo mari doonin laakiin aakhira unbaa lagu arkaya wuxuu nebigu yuri jannada qusuuriya daaraa ku yaala yuraa butuunuhaa min duhuuriha cidda dibadda joogtaa cidda gudaha joogtaa way arkaysaa waa ninkii deganaa keliya maaha kuwa kale adigu ehel baad u tahay aqalkan iyo qusuurtan adigaa leh dibadda markaad joogtid daakhilka waad arkaysaa cid kaloo arkaysa laakiin ma jirto aan adiga ahayn wa butuunuhaa min duhuuriha gudaha qofka joogana dibaddu ka arkaya nin reermiya ahoo meesha joogay baa wuxuu yidhi liman yaa rasuul allah aqallada cajaa'ibka ah cidda rasuulka ilaahay oo mudanaysa inay hasho waa ayo qaala liman ataaba alkalaam qofka hadalka wanaajiya oo cayda iyo afxumada iyo dicaayada iyo diradiraalaha iyo beenta iyo waxa aan ka shaqeynay hadal wanaagsan dadka kula hadla wa acama acaama waxna bixiya oo deeqda bixiyo dadka wax siiya wa sallaa bileyli wannaasu niyaam habeenkiina tukado dadku markay hurdaan salaatuleilka u kaca ayaa ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala rasuulku xadiid kale wuxuu ina ahla اljannati layataraa'awna algurafa fi اljanna kama taraa'awna alkawkaba fii ufuqi الsamaa sida jannada la tilmaamayo darajaadkeedu tilmaamaya sida dhulka dadkiina joogaa xidigaha cirka ku yaalla aad isugu tilmaamaysaan ayaa dadka jannada deganna u kala sarsareeyaanoo qoloba ay qolo u tilmaamaysaa rasuulka xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiidi cafmaan ibnu cafaan xadiidka cuhmaan inii samictu rasuula اllaahi sal alla alay wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka oo leh man banaa masjidan lilaahi tacaala qofka ilaahay dartii masaajid u dhisa yabtaqii bihi wajha allaah ilaahay dartiina ula jeeda bana allaahu lahu beytan fi ljanna jannada ilaahay aqal uga dhisaa subxaana wa tacaala qofka labayo toban rakacadood oo sunna a tukada habeenka iyo maalintii salaadaha faralka ku lamaan oo raatibo ah ilaahay jannada aqal buu uga dhisaa laba subaxa ka horeeya afar duhurka ka horeeya laba duhurka ka dambeeya laba maqhribka ka dambeeya laba cishaha ka dambeeya inta badan labada maqhribka ka dambeeya ee labada subaxa ka horeeya salaada rakacadda koowaad markuu faatixada akhriyo qul yaa ayuha alkaafiruun buu akhrin jiray rakacadda labaad markuu faatixada akhriyana qul huwa allaahu axad buu akhrin jiray fii suurati saf wayudkhilukum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wamasaakina طayibatan fii jannaati cadnin dalika alfawz اlcadiim jannada ilaahay muminiinta uu gelinayo barwaaqada ay taallo iyo guryaha wanwanaagsan buu alle ka waramaya gogasha meesha taalla ee ahlu jannuhu ku raaxaysanayo furshaanteedaba ilaahay wuxuu yidhi muttaki'iina calaa furushin waxay ku dangiigsanayaan oo ku jiifjiifaan sariire furshaan korkood bataa'inuhaa min istabraqin firaashkaa ay ku jiifaan xagga hoose ee jannada ciiddeeda xigtaa wuxuu ka samaysan yahay jawharta nooca adag waxaan xariirta nooca adag bal xariir hadduu xagga hoose firaashku yahay xagga sare maxaad u xagga sare waa lagaaga aamusay iskaba garowey meesha waxa yaalla kan hoose unbaa laguu sheegay keliya haddaan hadda ku idhaahdo kursigan eh, cagihiisa hoose waa dahab dushiisana maxay noqonaysaa luul bay de noqonaysaa dee oo kasii qaalisnay marka waxaa laguu sheegay firaashkan ahlujannadu ku jiifsanayaan xaggan hoose waa xariirta nooca adag baa lagu yidhi xagganna dee iska garo barwaaqa ilaahay baa taalle weya fii suurati araxmaan baa alla arrintaa ku sheegay fii suurati alkhaashiya fiihaa sururun marfuuca sariiro dhulka yaalla inagu ku jiifsanaa oo dhib badan oo markaa aqalkaa laga guuro la qaadqaadistoodu dhib badanta sariirtani waa iska geediya aday kula guuraysaaba haddaad damacdo inaad balqoladii janna naarta gashay wartalow yaa ku daawasiiya saasay kuula duulaysa halkaasaa ka daawanaysa haddaad mid kale oo walaalka ay u baahata soo booqato socon maysid adigu iyadaa kula duulaysa waa ku fadhiisanaysa waa ku seexanaysa waa sariir ku aftaqaana waxaa biraha ahee alwaaxda ee mushkiladaha aqalkaa yaalla ma aha oo qiimaha badan suruurun marfuuca sariira la kor yeelay ayaa jannada dhexdeeda yaalla ayuu allah leeyay subxaana wa tacaala fii suurati tuur mutaki'iina calaa sururin masfuufa waxay ku dangigsan yihiin oo ku jijiifaan sariiro la safay wazawajnaahum bixuurulciin xuruciinna waa u guurinay baa ilaha yidhi wa tacaala weelasha meesha wax lagaga cabayo all wuxuu yidhi yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin aayadkaynu soo marnay wa akwaabin wa fiiha ma tashtahi اlanfus watalaadu lacyun fii suurati اlinsaan wayutaafu calayhim biaaniya waxaa lagula wareegayaa weelal min fidatin macdanta midda qaaliga ka samaysan fidaa ah, ee wa akwaabin iyo koobab wa cafun cadfu lcaami cala alkhaas dee koobabku weelashun bay ka mid yihiin si loo sheegaya kaanat qawaariira waa quraarada baa la yidhi si aadan isu odhanto quraaraduhu ma jajabayaan ayaa waxaa lagu yidhi qawaariira min fida waa quraarado muuqaalka markaad aragtid haddana farsamada laga sameeyey waa macdanta nuuca cadcad ee adag ka samaysan yihiin waana quraarada wixii gudaha ka jira waa arkaysaa haddana wax jajabaya wixii ma aha qadaruuha taqdiira alaabtaa lagula wareegaye sharaabka iyo wax lagu siinayo dadka jannada ku jiray ku jaango-an yihiin innaga hadda markaynu allabaryada iyo xafladaha isugu nimaadno boqol caagadood iyo sharaab iyo biyo aho dayacanso lagama tago meesha daadsan wax meeshan la dayacayoo quban ma yaalaan dadka iyo alaabada way isku jaan go-an meesha hadday wax quban yihiin qashin baa yaalla soo maa qashin lagama yaqaan meesha tan dadka iyo waxoo dhan way isku jaan go-an yihiin tilmaamaya fi saxiix wa muslim markii rasuulku ummadda u diiday dahabka iyo fidada weelashan wax lagu cuno fa inahaa lahum fi dunya walanaa fi alaakhira annagu aakhiran leyn waatuu nebigu laha salawatu ullahi wasalam nicmooyinkaa badan rasuulku wuxu uhi sal alla alay xariirta qofkii ku xidhan raggu waa ka xaaraan dumarkay u xalaal tahay aakhira kuma xidhanayo rasuulku wuxuu ka warramay jannada ciiddeeda xadiidka bukhaari muslim min xadiidi abi dar rasuulku wuxu uhi sal alla udkhiltu ljanna jannadaa la igeliyey fa idaa fiiha xabaa'ilu lu'lu wa idaa turaabuha almisku aqaladeeda iyo taambuugyada meesha ka dhisan iyo xarkaha meesha iyo ciiddu waa wada luul buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam dhirteeduu nebigu ka sheekay dhirteeda hal geedoo ka mid ah ayaa rasuulku ka sheekayey wuxuu yidhi inna fi ljannati la shajaratan jannada geed baa ku yaalla yasiiru raakibu qofka waxfuushan geedka wuu soconayaa fii dillihaa hadhkeeda mi'ata caamin boqol sannadood laa yaqacuhaa goyn maayo ka bixi maayo fardaha faraska ugu dheereeya ninka wata ee geedkaa hoostiisa faraskii fuula ee dhaqaajiya faraskaasi boqol sannadood haddaanu istaagin hadhka geedkaa ka hoos bixi maayo bu nebigu yir sal boqol sano haddaanu istaagin ordayo hadhkeeda kama hoosbaxaya buu nebigu yiri alayh isalaatu wasalaam faakihada iyo waxa lagu cunayo meesha gaaja ma taallo hadday meesha cunto la sheegaa gaajay ma leed faakiha meesha taalla ilaahay wuxuu yidhi yadcuuna fiiha waxay dalbayaan oo u yeedhanayaan jannada gudaheeda bikulli faakihatin faakiho nooc kastoo khudaara oo la cuno aaminiina xaalay yihiin kuwa nabadgalay bini aadamka maanta markaad haruudh cunto adoo maanta hilib cunay khudaar cunay digir haddaad cunto haruudh cunto wax ukun cunto daaca qurun baa kugu dhacay sooma ama calooha lagaa casira ama waa anuunsanaysa ama dee baa kugu kacay waxaa lagama yaqaana meesha kun noocoo kala jaada ah haddaad cuntid daaca qurun ma leh casiraad ma leh calool xanuun ma leh cunto iska kaa taagaysaa ma jirto wax waliba waa tamaam xanuun ma leh waa markii qofku dhergo saxaro ma leh kaadi ma leh male duuf ma leh xaako ma leh mar unbuu daacsanaya qofku markuu daacsado daaca aad u udgoon markuu daacsado waxba ma dareemayo qofkii nicmadaasiyo barwaaqadaa wey ama wuu dhididayaa dhididkaas quruxda badan buu qofku dhididayaa oo aad ka udgoon suu tilmaamay sal ly slm mutaki'iina fiiha yadcuuna fiiha bifaakihatin kaiiratin wa sharaab sharaab iyo faakiha badan bay u yeedhanayaan wa faakihatin kaiira jannada waxbaa go'ay lama yaqaano sideedaba adduunka marka la joogo hodheelada ugu qaalisan xitaa kuwa wax iibiya bariisku waa go'anya baa lagu ohanaya cadkii waa dhammaaday shaah ma yaallo sharaab ma jiro xaafadda waxaa lagu odhanaya sankortii waa dhammaatay bariiskii waa dhammaaday raashinkii waa go'an yahay waxaa lagama yaqaana aakhiro ilahay agtii mayaan maa lahaa min nafaad risiqa meeshan yaallo wax go'aya ma aha baa ilahay yidhi laa maqtuucatin walaa mamnuuca wax kala go'aya ma aha wax dadkan isticmaalaya ee mu'miniinta ahi laga goynayana ma aha walahum fiiha min kuli amaraat rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalam ina lakum an taxyow falaa tamuutuu abada jannada markaad gashaan afar dhambaal wey waxaa leedihiin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan laguma geeriyoodo jannada geeri ma leh oo gabow ma leh oo gaajo ma leh oo xanuun ma leh waa afarta cuduree aadanaha adduunka uu ka baqayo haddaad noolaatid geeriye maalmo ee ilaahay kaa dibdhigo waad gaboobi uun waxaa weeyaan gaajaa iman xanuun baa inna lakum an tancamuu falaa tab'asu abadan jannada gudaheeda waxaad ku leedihiin nicmo iyo barwaaqo ee ladnaan ku noolaataan oo weligiina idin inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan waxaa leedihiin inaad weligiin caafimaad ku noolaataan oo idinaan bukoon inna lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo weligiina idinaan gaboobin rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalam man ittaqa allaah qofka ilaahay ka cabsada dakhala aljannata jannuu gelaya yunacamu fiiha waa lagu barwaaqoobaa jannada gudaheeda qofkuu ku nicmaysanaya walaa yab'as ku dhibaatoon mayo dhib arki maayo wayaxyaa fiiha walaa yamuut falaa yamuut waa ku noolaanayaa ku geeriyoon maayo laa yabla hiyaabuh walaa yafna shabaabuh dharkiisu maran maayaan dhammaan maayaan dhallinyaranimadiisu dhammaan mayso ninbaa su-aal weydiiyey saxaabada ka mid ah yaa rasuula allaahi ayanaamu ahluljanna ahlu jannuhu miyay seexdaan dunida waynu seexanaayo qofku isagoo daalan hadduu seexdo waa kade dee isagoo maxaanku idhahdaa fireesha soo kacaya qaala annawmu akhu lmowt hurdadu waa geerida walaasheed oo qofka haddee suursanay halkaa yaallo wey waa geeri yar wa ahlu ljannati laa yanaamuun ahlujannuhu ma seexdaan barwaaqa iyo nicmayba ku jiraanoo ma seexdaan buu rasuulku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh gebagabadii iyo guntii xadii alqudsiga rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba xadii baynu ku gebagabaynaynaa xadiiska bukhaari muslim min xadiid abi hurayra ilaahay wuxuu yidhi acdatu licibaadiya asaalixiin addoommahayga wan wanaagsan waxaan u diyaariyey jannada maalaa caynun ra'ad waxaanay il bani aadam weligeed arag walaa udunun samicat dhegina aanay weligeed maqal walaa khatara calaa qalbi bashar qof bani aadama qalbigiina aan ku soo dhicin faqra'uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya falaa taclamu nafsun nafi ma oga maa ukhfiya lahum waxa loo qariya ahlu jannaha oo min qurati acyunin indhuhu waxay ku qaboobsadaan ah xadiidka u dambeeya kelmaddeenna marka oo ciddanboo dib lagaga soo daraya aanay jirin ahlu naarkiina ay naarta galaan walciyaadu billaah ayaa labada dhe labadooda dhexdooda waxaa la keenayaa geeridii maaha malaggii nafta qaadayay geeridii iyo dhimashadii oo ilaahay u sameeyay muuqaal wan weyn oo laba geesood leh baa wan laga soo dhigaya maaha malaggii dadka qaar baa malagga u fahma malagga waxba la yeeli maayo waa dhimashadii iyo geeridii ayaa halkaa jannada iyo naarta dhexdooda la soo taagaya markaasaa waxaa loo dhawaaqayaa ahlu jannihii yaa ahla aljanna waryaari ahlu jannow fayashraibuun markaasay sidaasoo odhanayaanoo codku meeshuu ka soo yeedhay bay eegayaan wa ahla annaar ahlu naarow fayashraibuun markaasay meeshii surka u taagayaan meeshii codku ka soo yeedhay khuluudun laa mowt waa waarid ma u jeedaan waxa meesha lagu hayo waa geeridii malag baa haya mindi buu qaadaya wac waa gowracaya geeri dambe waa dhammaaday warkeed weligiin jannaad ku waaraysaan ma geeriyoonaysaan idinkuna weligiin naar baa ku jiraysaan ma geeriyoonaysaan buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidkeenna allaha dhaafo dembiga muslimiinta oo dhanna allaha dhaafo intii dhimatayna allah u naxariisto inta noolna allah uga daba naxariisto intaan awlaad lahayn awlaad khayr qabta allaha siiyo inta awlaadda ka cabanaysa awlaaddoodii eoryahooda allah u inta awlaaddoodii iyo ehelkooda u wacanyayn allah u siyaadiyo khaatumada allah haynu hagaajiyo ilaahay jannadiisa hayna ku casuumo fitanka jira allah hayna ka badbaadiyo <coughs> roob iyo dembi dhaaf baan naxariis iyo khaatumo wanaagsan isma ilaalin karnay allahayna ilaaliyo allahayna toosiyo allahuma salli calaa muxamed